alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed xalay waxaynu bilownay kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan waxaynu gallay tarjamo yar oo kooban oo sheikha korka aynu uga tarjamaynay oo aada u kooban iyo muqadimada oo aynu carabka marinnay badankeeda mas'ale muqadimada ku jirtay ayaa waxay ahayd sheikhu inuu tilmaamay culammadu inay qabaan xadiidka daciifka ah in lagu camal falo fadaa'il acmaal inay bannaan tahay culammaduna ay banneeyeen xadiidka daciifka ah in lagu camal falo fii fadaa'il acmaal hadday muxadisiin yihiin iyo hadday khayrkood yihiinba mas'aladaa waxaa ku jira khilaaf culammada qaarkood uu shiikhu ka mid yahayna waxay soo naqliyeen itifaaq oo kutubihiisa qaarkood baa shiikhu ku soo naqliyey ay culammadu isku waafaqsan yihiin ha yeeshee xadiidka daciifka in fadaa'il acmaal lagu camalfalaa itifaaq ma aha laakiin jamaahiiru ahlicilmi baa qaba culammada badankoodaa sidaa ku tegey daa'ifo laakiin culammada ka midoo sidaa diidani waa jiraan culammada qaarkood itlaaqan bay u diideen culammada qaarkoodna camalfalka lagu camalfalayo shuruuday ku xidheen culammada shuruudaha ku xidhay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar oo fii bacdi kutubi markaa shuruudo ayuu ku xidhay xaafid ibnu xajar culamada qaarkoodna waa ilaaqeen fadaa'il acmaalka xadiidka ma lagu camal fali karaa daciifka fii fadaa'il alacmaal waxaa ku jira saddex qowl qowl wuxuu odhanaya waa lagu camal fali karaa jamaahirta culammadaana qaba fii fadaa'il acmaal baa lagu camal fali karaa qowl labaadna wuxuu odhanayaa maya xadiidka daciifka fii fadaa'il acmaal laguma camal fali karo qowl saddexaadna wuxuu odhanayaa maya shuruudaa loo dhigayaa oo saddex shardi baa loo shardiyaa camalfalka lagu camalfalayo xadiidka daciifka ah culammada shuruudaha ku xidhay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar wuxuu ku xidhay saddex shardi shardiga koowaad xadiiska daciifkaa waa inaan dacfigiisu darnayn ee haddii dacfigiisu daran yahay oo mawduucu yahay ama daciifun jiddan uu yahay laguma camal fali karo walow fi fadaa'il acmaal shardiga labaad an yandarija taxta aslin caam waa inuu soo gelayaa asal caama waa inuu soo gudagelayaa mas'alada uu sheegayo xadiidka daciifka ahi asal caama oo deliilkiisa leh waa in loo hayaa oo uu soo gudagelayaa oo masalan camal camallada ka mid a ah haddii la hayo inuu camalkaasi mustaxab yahay oo sunno yahay oo xadiis daciifi fadiilo u sheego oo la yidhaahdo ruuxa waxaa sameeyaa fadliga noocaasuu helayaa iyadoo fadligaa la weheshanayo in markaa lala yimaado shaygii sunnada ahaa dee dhibi kuma sugna waayo masaladani deliil kalay leedahay xadiidkana isti'naasunbaa loo soo qaato waa weheshi marka asal caama waa inuu soo gudagelayaa shardiga saddexaad anlaa yactaqida cinda alcamali bihi subuutahu waa inaanu ictiqaadin markuu ku camalfalaayo xadiiskaasi inuu sugan yahay culamada qaar waxay ku sii dareen waa in si markaa jasmiga aan nebiga loogu tiirinayn oo la gooynayn marka nebiga loo tiirinaayo taana culammada qaarkood xadiiska daciifka bay si caamaba uga sheegeen waana waxyaalaha keensanaya haddii si jasmiya nebiga loogu tiiriyo dee shay aan la hubin in nebigii loo tiiriyaa ka dhalanaysa marka halis waxaa loo yahay in nebiga laga been sheego yadaan markaa la dareensanayn ta kale waxaa ka dhalanaysaa wax sugnayn in la ictiqaadiyo inuu sugan yahay saddexda shardiya caynkaasa inaan dacfigiisu darnayn an yandarija taxta asli caam anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu ayu xaafid ibnu xajar xadiiska daciifka in fii fadaa'il acmaal lagu camal fari karo saddexdaa shardi buu u shardiyey culamada qaarkoodna si caamay u diideen oo waxay yidhaahdeen xadiiska daciifkaa fii fadaa'il acmaal laguma camal fali karo waayo idil kullu sharcun dhammaan waa sharci shayga sharciga waa in markaa waxaasi sugan yahayoo shay subuutoo sugan loo hayaa haddii shaygu aanu sugnayn sidaan axkaamta loogu camalfali karin ayaan fii fadaa'il acmaalna loogu camalfali karin asheekhu alhalbaani kitaabkiisa la yidhahdo saxiixu ljaamic muqadimadiisa waa kaga warramayaa mas'aladaa waana tafsiilinayaa waxaanu ka soo naqlinayaa culammada qaarkood inay itlaaqan u diideen marka uu soo naqliyana sheikhuna saasuu ku raacayaa markaa ciddii jeceli ha u raajacdo dadka qaarkood xoogaa waa tawasuceeno xadiidka daciifka fii fadaa'il acmaal in lagu camal falo way ku tawasuceenoo waa ku ballaadhsadeen oo ilaa mawduucaadkii bay soo geliyeen waayo culammada qaarkood baa waxaa laga yaabaa in nawcan maa ay tasaahulaan oo xadiis markaa mawduuca ay yidhaahdaan yacni waa daciif maadaama mawduucu ka mid yahay qaybaha daciifka ka mid yahay oo inay sii caddayn dacfigiisu inuu aad u daran yahay oo mawduuc yahay aanu sii caddayn markaasaa mid kale laga yaabaa sheikh kaleoo dembeeyey inuu yidhaahdo waa daciif fii fadaa'il acmaalna xadiidka daciifka waa lagu camalfali karaa qaarkood fadaa'il acmaalba waa ka gudbeen waxay u gudbeen shay aan deliilba loo haynin inay ku sugaan xadiis daciifa xadiis daciifa inay ku sugaan ayay qaarkood u gudbeen oo axkaamtii ay ugu camal waayo shay aan deliil lahayn in lagu sunneeyo xadiis daciifa ku soo arooray waa xukum axkaamta ka mid a axkaamtii shanta ahayd baynay ku jirtaa marka shantii axkaamood mid ka mida loo deliishanayaa markaas fadaa'ilu acmaalkii culammada qaarkood ay bannaynayeen waa laga tallaabay culammada markaa itlaaqan u diidaysa waxaa ka mid ah ibnulcarabi ayaa ka mid ah alqaadi abubakar ibnulcarabi waxaa ka mid ah alcallaama maxamed ibnu caliy ashawkaani ayaa ka mid ah sheekh albaanina qowlkaa waa doortoo aad iyo aad buu ugu nuxnuxsaday sheekhu wuxuu yidhi wa haadihi fihrasatu abwaabih tani waxay tahay abwaabta kitaabku fihraskay ka koobnayd weeye toban baab buu kitaabku ka kooban yahay baabba inuu leeg yahayba albaabu alawalu fii atraafin min fadiilati tilaawati alqur'aani wa xamalatih baabka koowaad wuxuu ku saabsan yahay fii atraafin dacallo min fadiilati tilaawati alqur'aan qur'aanka akhrinta la akhrinayo fadliguu leeyahay yacni ka mida wa xamalatihi iyo xamalatu lqur'aan fadliga ay leeyihiin waa baabka koowaad waa toban baab oo isdaba jooga marka baab waliba halkiisuu inoogu imanaya baab waliba mawdiciisa ayuu inoogu imanaya albaabu ahaani fi tarjiixi alqiraa'ati waalqaari calaa gayrihima waa arjaxaadda markaa qiraa'ada qur'aanka la arjaxayo iyo qaariga qur'aanka akhrinaya laga arjaxayo calaa kayrihimaa waxa ka soo hadho oo dhan laga arjaxayo oo qur'aan in la akhriyo iyo wax kale in la akhriyo yacni qur'aanka in la akhriyaa fadli badan shay qur'aanka la fadliya xagga qiraa'ada ma jiro qaariga qur'aanka akhrinayaana waa ka fadli badan yahay qaari'a akhrinaya cilmi kale baab bay leedahay waa baabka labaad albaabu ahaalisu baabka saddexaad fii ikraami ahli lqur'aan qur'aanka cidda u ehelkaa sharfista la sharfa ku saabsan yahay wanahyi can iidaa'ihim iyo reebista la reebaayo in la dhibo ahlulqur'aanka cidda qur'aanka u ehelkaa in la dhibo reebista la reebaayo oo laynoo diidaayo albaabu araabicu baabka afraad fii aadaabi mucallimi alqur'aan qur'aanka ka dadka baraya aadaabtiisa ayuu baabka afraad ku saabsan yahay wa mutacallimihi iyo ka qur'aanka baranaya aadaabtiisa aadaabtee laga rabaa mucallimka qur'aanka dadka baraya ka qur'aanka baranayana aadaabtee laga rabaa albaab alkhaamisu baabka shanaad fii aadaabi xaamil alqur'aan ka qur'aanka xambaaraya aadaabtiisa waa baabka shanaad albaabu saadisu baabka lixaad fii aadaabi alqiraa'a akhrinta qur'aanka la akhrinayo aadaabteeda see qur'aanka loo akhrinayaa wa huwa mucdamu alkitaabi wa maqsuudu waa kitaabka badankiisa weeye kitaabka badankiisu baabka lixaad buu ku saabsan yahay waana maqsuudkii kitaabka wuxuu weliba shiikhu odhanayaa saddexdan baabee isku xiga albaab araabic albaab alkhaamis albaab asaadis ayaa maqsuudulkitaab ah baabka afraad markuu bilaabayo ayuu saa ku odhanaya haddana halkan wuxuu ku sii sheegay baabka ugu sii muhiimsan kitaabka uguna ballaadhan maqsuudkii kitaabkana ahi inuu baabka lixaad yahay sidaas aawadee fusuul aad u fara badan buu ka kooban yahay siddeed iyo konton fasal buu baabkaasi u qaybsamaa yani shiikhu aad buu ugu dheeraada aad iyo aad ayuu baabka lixaad ugu dheeraada siddeed iyo konton fasal ayuu ka kooban yahay baabkaas baabka afraad laftiisu ma yara koob iyo labaatan fasal buu ka kooban yahay yani waxay tilmaamaysaa abwaabta qaarkood siduu sheikhu ugu dheeraaday abwaabta qaarkoodna waa sahlan yihiinoo yacni markaa in yaroo kooban ayuu ku soo arooriyey oo hadalka uu ka odhanayaa ma badna yacni mawduucahaan ha weynaadaanay albaabu asaabic baabka toddobaad fii aadaabi innaasi kullihi maca alqur'aan aadaabta dadku ay leeyihiin dhammaantood qur'aanka la jirkiisa aadaabta qur'aanka looga baahan yahay dadku inay markaa kula dhaqmaan maxay tahay albaabu haaminu baabka sideedaad fi alaayaati wasuwari almustaxabbati fii awqaatin wa axwaalin makhsuusa aayadaha iyo suuradaha la jeclaystay wakhtiyo gaara iyo xaalado gaara in la akhriyo la jeclaystay ama la sunneeyey ayaa baabka sideedaadna ku saabsan yahy yacni waxaa jira suuradaha qaarkood oo nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaar uu akhrin jiray ama qaar uu habeenkii akhriya ha ahaadaan ama qaar uu habeenkii in la akhriyo sunneeyey ha ahaadaan ama qaar maalin in la akhriyo maalmaha ka mid ah yacni markaa la sunneeyey sida yowmuljumuca yacni ha ahaadaan ama aayadaha qaarkood oo wakhtiyada qaarkood la sunneeyey in la akhriyo ama salaadaha qaar in lagu akhriyo la sunneeyey ashyaada noocaasa ayuu ku saabsan yahay baabkaasi albaabu taasic baabka sagaalaad fii kitaabati alqur'aani wa ikraami almusxaf wuxuu ku saabsan yahay qoraalka qur'aanka la qorayo iyo sharfista la sharfayee la karaamaynayo musxafka yani kitaabka qur'aanka ah waa in la karaameeyaa oo la sharfaa oo la ixtiraamaa oo laga ilaaliyaa wixii ihaano ah yacni dadka qaarkood qur'aanka waxaa laga yaabaa inaynay yacni markaa ixtiraamin ixtiraamkii loo baahnaa waxaa dhacda dadka qaarkood hadday doonaan marka addimadooda inay taabsiinayaan qur-aankii kitaabkii baa hor yaalla markaasuu marba adinka ku dhufanaya ama waxaa laga yaabaa addimadiisa inuu saaro waxaan mar arkay nin wadaad ah oo intuu adimadii dib u soo celiyey labada adin ee lagu socdo ayuu sidaa isaga hor keeno saa isu saaray labada markaa cadcad ayuu saa isu saaray labada addin adimadii oo saa u goglan oo sidii rixli oo kale ah ayaa markaa waxaa weeye halkaa uu saaray labadiisii addin buu saaraya hadda ma aha intuu tarabucay buu markaa halkan saaray dhudhummada maaha ha u qaadan labadii addinbuu saa isaga hor keenay labadii addinoo sidaa isku ah oo dacalladoodu si ay isu saaran yihiin cagtii caddayd ayuu halkaa labada marka cagoodee cadcade isi saaran buu saaray musxafka markaasaan ayni ka daah kitaabkaa saarin markaasuu igu yihi waa aahir yani addinkaygu waa daahir nijaas male markaasaan dabeedna hadal adag baan ku idhi wakhti horay ahayd mala waxaa kaa suurowda xubintaada taranka intaad saartay inaad tidhahdo waa aahir markaasuu yani waxa weeye qoslay dabeedna markaasuu ka qaaday marka musxafka in la ixtiraamo ayaa loo baahan yahay oo la xurmeeyo oo la sharfo hadda istidraad baan u galay waayo waxaa laga yaabaa dadka jooga badankoodu inayna kitaabka dhammaysan mana naqaano inay inoo suuro geli doonto inuu inoo dhammaan doono baabkana abwaabta dambe ayuu ka mid yahay marka min baabi tanbiih baan u hormarinaya xataa ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen xaashida musxafka marka la rogayo dadka qaarkood siday caado u leeyihiin inay candhuufta markaa farta ku qooyaan ay suulka sidaa carabkooda intay u saaraan dabeedna ay ku rogaan xaashada ta oo kale ixtiraamka qur-aanka munaasib inaynay u ahayn bacdu ahlicilmi waxay tasriixiyeen inay xaaraan tahay waayo ruuxa laftiisu waxaa laga yaabaa inuu dhibsado in candhuufta la mariyo oo haddii waxa weeye candhuuftaas carabka inta la soo mariyo dhabankiisa ruuxa lays yidhahdo mariya waxaa laga yaabaa inuu karaahiyaysan lahaa sida uu dhabankiisa ula karaahiyaysanayo candhuuf kale in la mariyo dee waa inuu musxafka la nacaa oo aanu taabsiin xaashida qur'aanka waa inaan lagu rogin alfiqu cala almadaahib alarbaca kitaabka la yidhahdo liljasiiri waxa uu qorayaa in farta inta candhuuftaa la taabsiyo xaashida lagu rogaa inay xaaraan tahay ayna bannaanayn culammadu waxay saa u leeyihiin ixtiraam qur'aanka la ixtiraamayo oo musxafkii la xurmaynayoy saa u leeyihiin xataa waxay karaahiyaystaan culammadu in laga tallaabsado musxafka hadda cagtaba maad saarin musxafkii oo yaalla ayaad addinkii intaad kor marisay ka tallaabsatay ixtiraamkii qur'aanku yani kama muuqdaa la yidhi ficilkaas qur'aankii waa in la xurmeeyaa waa inaan laga tallaabsan waa qadarin qur'aanka la qadarinayo albaab alcaashir baabka tobnaad fii dabdi alfaadi alkitaab alfaadda kitaabka ee hariibkaa hadday magacyo tahay iyo hadday erayo kale oo carabiya tahay mid walba dabdinta la dabdinayo la xarakaynayo oo ama xuruuf ama xarako lagu dabdinayo weliba sida badan xuruuf inuu ku dabdiyo ayuu sheikhu isticmaalaya marka baabkaa dambe wuxuu u guntay waxyaalaha haraa'ibkee ku yimi hadday magacyo yihiin iyo hadday alfaad yihiin lugawiyaba siduu horeba inoogu soo sheegay baabkaa dambe ayuu kaga hadlayaa tartiibtii kitaabka inay ku socotaa albaabu اlأwal baabka koowaad fii atraafin min fadiilati tilaawati alqur'aani wa xamalatih wuxuu ku saabsan yahay dacallo ka mid ah min fadiilati tilaawati اlqur'aan qur'aanka akhrinta la akhrinayo fadligeeda ka mid ah fadliga uu leeyahay tilaawada qur'aanku iyo wa xamalati iyo qur'aanka cidda xambaarsan fadliga ay leeyihiin dacallo ka midaa laga tilmaamaya aad loogu dheeraan maayo laakiin xoogaa kooban baa laga odhanaya sheekhuna wuxuu soo aroorinayaa laba aayadood iyo dhowr iyo toban xadiis buu soo aroorinayaa oo bacdigood aahaar yihiin qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu idhi caza ilaahay isagaa haalib ah, wajalla isagaa weyne ina aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniyah ina aladiina kuwii yatluuna akhrinayay kitaab allahi kitaabka ilaahay wa aqaamuu asalaata salaaddana oogey wa anfaquu bixiyey mima rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax ka mid a siran yacnii xaalay siraysanayaan oo hoos u bixinayaan bixiyey wa calaaniyatan iyo xaalay muujinayaan oo sare u markaa u muujinayaan bixiyey yarjuuna tijaaratan lan tabuur waxay rajaynayaan tijaaratan baayac mushtar bay rajaynayaan tijaaradaasoo lan tabuura aan khasaarayn baarat itijaara haddii la yidhaahdo yacni way khasaartay wey marka tijaaro aan khasaarayn bay rajaynayaan waxay sidaa u rajaynayaan liyuwafiyahum si ugu oofiyo ugu dhammaystiro ilaahay ujuurahum ajaradooda wa yasiidahum iyo si ugu kordhiyo min fadlihi wax fadligiisa ka mida ugu siyaadiyo innahu ilaahay hafuurun waa mid dembi dhaaf badan oo shakuurun shukri naqid badan ilaahay wuxuu ammaanay cidda kitaabkiisa akhrinaysa ayuu ilaahay ammaanay acmaasha kale wanaagsanna la imanaysa waxaa la hormariyey inay kitaabka akhrinayaan ina aladiina yatluuna kitaab allah kitaab allahi haddii la ilaaqo aankay ku dhacaysaa marka kitaabka ilaahay oo qur'aankii waa ka mudan yahay kutubta kale oo kutub alxadiis iyo kutubta kale cilmiga iyo qur'aanku isku derajo ma aha waxaanad ka arki doontaa fadiilada yacni u soo aroortay ee axaadiista aynu ku arki doonno wa aqaamu salaata salaaddana oogey salaaddii bay taageen oo siday tahay ula yimaadeen salaaddiina qur-aan la-aan salaaddu asix mayso qur-aanku wuxuu ka mid yahay arkaantii salaada ayuu ka mid yahay wa anfaquu mima razaqnaahum siran wacalaaniya shay kastoo khayroo la samaynayana qur'aankaa imaam u ah oo isagaa ku tusinaya qur'aankii baa daliil u ah xataa sunnada lafteeda inay xujo tahoy daliil tahay qur'aankaa sheegaya yarjuuna tijaaratan lan tabuur tijaarada aan khasaarayn waxaa loo jeedaa waa abaalmarinta laga abaalmarinayo camalka wanaagsan ay la yimaadeen aakhiro laga abaalmarinayo oo maadaama wax wanaagsan ay samaynayaan waxaa wanaagsanna janno ay ku bedelanayaan oo doonayaan inay janno ku beddeshaan waxay ka dhigantahay tijaaro hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllaahi wa rasuulih ma idin tusiyaa tijaaro tijaaradaasoo idinka badbaadinaysa cadaab markaa mu'limo wa xanuujiya idinka badbaadinaysa waa iimaan iyo camal saalixa ah in lala yimaado iyo acmaasha kale raacda in lala yimaado dabeedna markaa tijaaradu waxay noqonaysaa beddelka lagu helayaa dembidhaaf iyo jannaad warawaynaa can cusmaana bni cafaana radia allaahu canhu wa ruwiinaana waa loo dabdiyey wa ruwiinaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waa naloo soo wariyey oo bimacnaa mashaaikhdayadii iyo culammadayadii baa noo soo wariyey ayay noqonaysa hadday rawaynaa noqotona yacni annagaa warinay ayay noqonaysaa marka labada wejiba waa jiraan sida markaa sheikha laftiisu yacni markaa meelaha qaarkood ku caddeeyey culamo kalena ay caddeeyeen ahlucilmigu waxay ku caddeeyeen yacni labada wejiba inay jiraan bay tilmaameen in la yidhahdo waruwiina oo muqayaru siiqa laga dhigo wawgana la shado iyo in la yidhaahdo warawayna oo faacil loo bineeyo waxaa laga tilmaamayaa anwaacdii taxamulkee la yaqaanay yacni nooc ka mid a ah baanu ku xambaarnay hadday ijaaso tahay iyo hadday kheyrkeed tahayba waruwiina waxaa naloo soo wariyey can cusmaana bni cafaana cusmaan oo ina cafaan ah waxaana laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana kii qur'aanka bartay wa callamahu dadkana baray kaasaa idinku khayr badan rawaahu alimaamu abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciila bni ibraahiim albukhaariyu fii saxiixi yacni bukhaari baa ku soo wariyey kitaabkiisa saxiixa ah aladii huwa asaxu lkutubi bacda alqur'aan kitaabkaa saxiixa ah oo ahaaday kutubka kii ugu sixada badnaa qur'aanka dabadii qur'aanka marka laga yimaado kitaabka ugu asixitaanka badan oo ugu sixada badani waa saxiixu lbukhaari weeyaan qur'aanka marka la reebo kutub kutubulxadiis oo dhan isagaa ugu sixa badan kutub alxadiis isagaa ugu sixa badan marka asaxu lkutub haddii xadiiska lagu qaydo bacda alqur'aani in la yidhaahdo looma baahna laakiin haddaana xadiis lagu qaydin kutub alxadiidiya haddaan lagu qaydin bacda alqur'aani in la yidhaahdaa waa lagama maarmaan cafaan culammadu waxay isweydiiyaan mama laa yansarif ba mise waa munsarif oo miyaa la tanwiininaya oo cafaanin la odhanaya mise maa laa yansarif baa laga dhigayaayo waxaa lagu jarayaa kordhig oo cafaana ayaa la odhanaya waxay culammadu yidhaahdaan oo kaga jawaabaan idaa madaxtahu manactahu wa idaa hajawtahu saraftahu yacni haddii aad ammaanto oo aad tidhaahdo magacu ammaan buu koobsanayaa oo min alcifa laga soo qaatay alifka iyo nuunku waxay noqonayaan zaa'idatan bay noqonayaan marka ziyaadatu lalif wannuun iyo calamiya markay israacdo wuxuu noqonayaa maa laa yansarif idaa madaxtahu manactahu wa idaa hajawtahu saraftahu haddaad tidhaahdo waxaa laga soo qaatay min alcufuuna oo macno caya ah markaa noqonaysa cufuunadu markaana waad sarfinaysaa oo waxaad ka dhigaysaa munsarif baad ka dhigaysaa macnuhu saasuu dhacaya maxay u jeedaan waa min alcifa miyaa laga keenay mise min alcufuuna laga keenay nuunkani ma asal baa mise nuunku waa ziyaado oo ziyaadatu alif oo nuun baa meeshaas ku sugan haddii la min alcifa laga keenay cifadu waa maxay waa dhowrsoonida waa ammaan marka magaca haddii laga dhigo in ammaan laga sheegayo oo magaca lagu tilmaamayo inuu ammaan koobsanayo haddii laga tilmaamayo waxaa markaa laga dhigayaa yani maa laa yansarif baa laga dhigaya oo waa laga mancinayaa sarfiga sarfiguna waxa weeye tanwiintii ayaa laga mancinayaa oo cafaana ayuu noqonaya haddii laakiin la yidhaahdo magacu waa min alcufuuna cufuunaduna waxa weeye waa qurunka oo la yidhahdo asalka magacaa sidaas ahaa oo cufuuna laga soo qaatay markaana waxaa laga dhigaya munsarif baa laga dhigaya oo cafaanin baa la odhanaya marka labada waxa fiican in laga dhigo maa laa yansarif oo laha min alcifati baa laga soo qaatay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxa idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara khayrukum waa ismu tafdiil la idaafeeyey khayrna akhyar baa asalkiisu ahaa akhyar waa maxay waa kii idinku khayrka badnaa waxaanu ahaa wasnigiisu afcal laakiin hamsadii akhyaru ku jirtay baa la jaray kasratulisticmaalka daraaddeed baa loo jaray wa haaliban agnaahum khayru wa can qowlihim akhyaru minhu wa ashar waa ka yidhaahda ibnu maalik kaafiyada yacnii sida badan waxaa carab ka deeqay khayrun wa shar inay yidhaahdaan baa wuxuu kaga fillaaday hadalkooday odhan lahaayeen akhyaru wa asharu ay odhan lahaayeen waxay kaga kaaftoomeen khayrun iyo shar ayay kaga kaaftoomeen marka hamsadii labadaba waxaa loo riday kasratulisticmaalka marka khayrukum waxay ka dhigan tahay ay akhyarukumba asalku ahaa lakiin kasratulisticmaalkaa loo riday hamsada waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana kii qur'aanka bartay wa callamahu dadkana baray waxay culammadu yidhaahdeen sida callaamat ibnulqayimba ku tilmaamaya kitaabkiisa lahaa miftaaxu daari sacaada barashada qur'aanka la baranayo dadkana la barayaa waxay koobsanaysaa laba nooc waa in qur'aanka tilaawadiisa la barto iyo in tafsiirkiisa iyo macnihiisa la barto marka labaduba waa soo gelayaan man tacallama alqur'aana labadubana waa soo gelayaan wa callamahu marka qur'aanka tilaawadiisa iyo akhrintiisa kii bartay macnihiisa iyo tafsiirkiisana bartay haddana dadka labadaba baraya ayaa fadiiladoo dhammaystirani u sugnaatay labadana weliba waxaa sii muhiimsan buu odhanayaa sheekhu alcalaamatu bnulqayim macnaha iyo tafsiirka in la barto dadkana la sii baro waayo wuxuu odhanayaa tilaawada in la bartaa oo qiraa'ada lafdiga markaysagaa in la bartaa waa maqsuudun ligayri marka midna waa min baabi alwasaa'il midna waa min baabi alghaayaati walmaqaasid macnaha iyo tafsiirka qur'aanka in la bartaa wa maqsuudun lidaati daatahaantiisaa loo rabaa laakiin tilaawadii in la bartaa waa maqsuudun ligayri si qur'aankii markaa waxay macnihiisii in la barto oo lagu camal falaa ma dhici karto haddii aan markaa la baranin yacni qiraa'adiis iyo tilaawadiis marka wasiirada iyo kaayadu siday u kala mudan yihiin ayaa labadaasina u kala mudan yihiin buu odhanayaa labadaasi marka ay u kala mudan yihiin marka qur'aanka maadaama uu yahay kalaamu ullah oo khayru cilmin uu yahay barashadiisa iyo baristiisuba wuxuu noqonayaa yacnii shay la barto iyo shay dadka la baraba ta ugu khayrka badan buu markaa noqonaya fadiiladaasoo dhammaystiranna waxaa yeelanaya ka ilaahay dartii yacni una bartaa dadkana u bara wa can caa'ishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha ilaahay raalliha ka noqdee bimacnaa raalli u sii siyaadiyee qaalat inay tidhi qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bihi kii qur'aanka akhrinaayey wa huwa maahirun bihi wuxuu akhrinaya walxaal huwa isagu maahirun bihi uu xariif ku yahay ayuu akhrinayey maca safarati alkiraami albarara wuxuu markaa la jiraa oo weheliyaa yacni malaa'igtii yacni wax qoraysay ee alkiraami sharafta lahayd ee albararati yacni baariyiinta ahaa ee mutiiciinta ahaa ee ilaahay ateecaayey albarara waa kuwa ilaahay ateecaayey kuwaa la jirkoodu ahaaday waladii yaqra'u alqur'aana ka qur'aanka akhrinaya wayatactacu fiihi yacni qur'aanka ku gema'gema leh oo bimacnaa marka uu akhrinaayo qur'aankii xoogaa ku adeg yahay wa huwa shaaqun calayhi qur'aanku ku adeg yahay tactacadu waxay tahay waa ismu sawt marka waxaa laga tilmaamayaa qur'aankii siduu ugu adag yaha la tilmaamayaa kaannahu uu gamagamaaleeyahay oo marba markaa qalad intuu ku dhaco haddana isi saxayo oo sida saxdaa ku dadaalayo taas ayaa laga tilmaamaya wayatatactacu fiihi yacni dabeedna ku gamagamaale wa huwa shaaqun calayhi wuxuu ku gamagamaaleeyahay walxaal huwa isagu qur'aanku calayhi shaaqun uu ku adag yahay ama yaqra'u lqur'aana laga xaleeyo wuxuu qur'aanka akhrinayaa wa huwa walxaal huwa qur'aanku calayhi shaaqun uu ku adag yahay lahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa abulxuseyni iyo abulxuseyn oo muslim ibnu xajaaji muslimo ina xajaaj ahaaday ayaa soo wariyey xajaajkaasoo ibni muslimin ina muslim ahaaday muslim waxa weeye waa magac weeye hadda magacnimaa loo jeedaa annaysaabuuriyu naysaabuur loo nisbeeyey fii saxiixayhimaa labadooda kitaab ee saxiixa bay ku soo wariyeen xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa qur'aanka ka akhrinaya xariifkana ku ah oo yacni qur'aankii si fiican u akhrinaya oo si fiican u garanaya qiraa'adiina u sahlan tahay yacni fadli weyn baa u sugnaaday oo malaa'igta katabada ay wax qoraysa ee sharafta leh ee mutiiciinta ah ayuu la jirkooda ahaaday fadli weyn inuu u sugnaaday ayaa laga tilmaamaya oo cidda la yidhi malaa'igtu la jirkeeda ahaaday ya dee waxaa laga tilmaamayaa fadiiladiisu inay weyn tahay waladii yaqra'u alqur'aana wayatatactacu fiihi kan qur'aanka markaa akhrinaya qur'aankiina ku adeg yahay ee haddana ku dadaalaya sida saxda ah laba ajar buu helayaa laba ajar ayuu helayaa hadda ma aha kani inuu fadli badan yahay ka horaa fadli badan labada ajaree markaa laynoogu tilmaamayaana waxay tahay waa qur'aanki inuu akhrinaayo haddana qur'aankii ku dadaalayo ma aha sida khaladkaa inuu iska jiidhsiinayo ma aha ee wuxuu ku dadaalayaa sida saxdaa inuu akhriyo markuu qaldamo waa ka noqonayaa yacni sidii saxda ahayd buu haddana ugu dhawaaqayaa sidii saxda ahayd tactacadu siday u timi sidaas weeyi hadduu iska jiidhsiinayo yacni waxa weeye qur-aankii jejebinayo laxni ku akhrinayo dee fadiilada heli maayo waxaa laga yaabaa dembi inuu ka xambaartaa dhici karta dembi oo xarafka uu jebinaye ee dee markaa isagoo og inuu jebinaayo uu sidaa u jiirhsiiyo dee waa ku dembaabayaa marka waxa weeye waxaa loo jeedaa miduu qur'aanku ku adeg yahay laakiin qur'aankii ku dadaalaya qur'aankiina aan ka hadhaynin juhdi ku bixinaya sida saxdaa inuu ugu dhawaaqo ku dadaalaya markuu qalad ku dhawaaqo oo is-ogaadaba dib ugu noqonaya haddana markaa inuu saxo isku dayaya kaasaa laga tilmaamaya labada jar inuu helayo wa abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam abi muusa alashcari waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim jaarka iyo majruurku waxay ku tacalluqayaan yani markaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bay ku tacalluqayaan yani taas ayay markaa ku tacalluqayaan abi muusa alashcari waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a qabiilada ashcar la yidhaahdo ayaanu ka dhashay qabiiladii baana loo nisbaynaya magaciisana waxaa la odhan jiray cabdullaahi bnu qays ayaa la قال qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi rasuulki ilaahay wuxuu yidhi mahalu lmu'min aladii yaqra'u alqur'aana mislu utruja muuminka tusaalihiisa aladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya mahalu utruja wuxuu la mid yahay yacni utrujaduu la mid yahay utrujadu waa nooc liimaha ka mid ah markaa liin weyn yacni weeyaan oo liimaha ka mid ah eh, ayaa markaa utrujo la yidhaahdaa beledkeenna yani markaa kuma sugna waa ka waaweyntay liimahaynu aragnay oo dhan liimahaynu aragnay oo dhan xataa liinmacaanta aynu aragnay waa ka sii weyn tahay utrujada taasaa la yidhaahdaa waa liin weyn weeye riixuhaa ayibun yacnii urteedu waa wanaagsantao waa udug wa طacmuhaa ayibun dhadhankeeduna waa wanaagsan yahay wa maalu mu'mini tusaalaha mu'minka aladii kaasoo laa yaqra'u lqur'aana qur'aankaan akhrinayn milu tamrati xabadda timirtuu la mid yahay laa riixa laha wax ura ma leh wa طacmuhaa xulwun dhadhankeeduna waa macaan wa masalu munaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii kaasoo yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhrinaya milu rayxaana wuxuu la mid yahay yacni hibaaqa ayuu la mid yahay yacni waxaa weeye caleemo yararoo udgoon yacni markaa caleemahaasuu la mid yahay riixuhaa ayibun urteedu waa wanaagsan tahay rayxaanada wa tacmuha murun dhadhankeeduna waa qadhaadh wa maalu munaafiqi munaafiqa tusaalihiisa aladii laa yaqra'u lqur'aana kaasoo aan qur'aanka akhrinaynin ka masali xandala xabadda unuunkaa buu la mid yahay unuunka ama haddaad u taqaano qaradameeraadka yacni dadka qaarkood qaradameeraad bay yidhaahdaan halkeennana waxaa laga isticmaalaa in la yidhaahdo unuun la yidhaahdo unuunku la mid yahay yani midhaha unuunka ayuu la mid yahay laysa lahaa riixun wax ura male wa طacmuhaa murun dhadhankeeduna waa qadhaadh weeyi rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani wuxuu ka warramayaa fadliga uu leeyahay qur'aanku oo ruuxii muuminkaa iska daayey ruuxii munaafiqee akhrinaayay qur'aanka ayuu wax u taray oo nebigu wuxuu ku metelay munaafiqa qur'aanka akhrinaya inuu la mid yahay yacni caleemaha udgoon oo kale inuu la mid yahay marka tilaawada qur'aanka la akhrinayaa udgoon weeye rumaynta qur'aanka la rumaysan yahayna macaan weeye qur'aanka in la rumaysan yahay waa macaan in la akhriyaana waa udgoon saas aawadee muuminkii qur'aanka akhrinayey macaankiina waa ku sugantao qur'aankii waa rumaysan yahay udgoonkiina waa ku sugan yaho qur-aankii buu akhrinayaa marka waa nuurun calaa nuur waa wanaag wanaag saaran waxaa lagu metelay muuminkii qur'aanka akhrinayay inuu la mid yahay utrujada oo liintaas weyn udgoon yar ha lahaato laakiin udgoonkeedu aad uma badna fawaakihda waxaa ka mid a qaar ka sii udgoon baa ka mid ah macaankeeda lafteeda waa laga macaan yahay culammada qaar waxay yidhahdeen ashyaada ka macaan ee fawaakihda ka mid a ee ka udgoon maxaa loogu meteli waayey oo utrujo loogu metelay iyadoo laga udgoon yahay laga macaan yahayna ila macaankeedu tayndhaaf maaha udgoonkeeduna miduu aad u badan yahay maaha waxay yidhaahdeen manaaficda utrujadu leedahay baa badan oo wax kale iska daaye liintaas diirka ay leedahay ama qobka kolba sidaad u taqaan ay leedahay ayaa dawo ah marka shay dawo ah iyo shay aan dawo ahayni waa kala duwan yihiin fawaakiita qaarkood inay ka macaan yihiin waa jirtaa inay ka udgoon yihiinna waa jirtaa laakiin iyadaa nafci badan oo waxay ku nafci badan tahay yacni manaafic badan baa laga helayaa ilaa dawooyin baa laga helayaayoo waxyaalo badan bay markaa ruuxii yacni ka dawaynaysaa yacni fawaa'id badan baa ku sugan wax kale iska daaya diirkeedu qalbigu farax geliyaa haddii diirkeeda la cuno qalbiga markaa farax buu qofku ka helayaa waxoogaa murugadii iyo waxyaalahaasoo kale waa ka khafiifayaan iniyaheeda waxaa laga soo saaraa markaa dufan baa laga soo saaraa saliid baa lagala soo baxaa saliid ayaa lagala soo baxaa marka manaafiic mutacadid ay leedahay sidaas aawadeed baa loogu metelay oo qur'aanka in la rumaysan yahay maxaa dhadhanka loogu metelay akhrinta la akhrinayana maxaa udgoonka loogu metelay dhadhanka iyo udgoonka labada waxaa aad u faafaya oo la dareemayaa udgoonka marka kan aad u faafaya maxaa loogu mateli waaye waxay yidhaahdeen culammada qaarkood yacni shayga inuu dhadhan yeesho iyo inuu udgoon yeesho daatadiisa waxa u laasimitaan badan dhadhanka oo wakhtiyada qaarkood baa dhici karta raa'ixadu inay tagto haddii urtu tagto dhadhankii waa baaqi noqonaya saas aawadeed baa dhadhankii ayaa lagu metela macno badanoo caynkaasa ayuu xaafid ibnu xajar ku tilmaamaya fatxulbaariga oo ku sheegaya fawaa'id badanna markaa waa tilmaamayaa bacdi aynaan fawaa'iddaa sheeginna waa jiraan ruuxii muuminkaa ee qur'aanka aan akhrinayn yacni fadiila ka maqan oo qur'aan akhriskii ah laakiin iimaankii qur'aanka uu rumaysan yahay waa jiraa saas aawadeed timir buu la mid yahay timirtu udgoon ma leh oo ur udgoonoo ka soo kankamaysa kama helaysid raa'ixaba ma leh laakiin waa macaanto aad bay u macaantay marka timirtaasuu la mid yahay munaafiqii qur-aanka akhrinayey wuxuu la mid yahay caleentaa udgoon haddii la dhadhamiyo waa qadhaadh laakiin udgoon baa laga dareemayaa taasina waxay tilmaamaysaa fadiilada qur'aanku leeyahy munaafiqa aan qur'aanka akhrinaynna wuxuu la mid yahay marka xabad unuunuu la mid yahay urna ma leh qadhaadhkiisuna waa tayndhaaf yani aad iyo aad baa unuunku u qadhaadh yahay bale hadduu qofku cuno wuxuu noqon karaa dilaabuu noqon karaayo waa dilayaa marka la isku dawaynayo unuunka qadar yar baa laga isticmaalaa weliba waxyaalo kalena waa lagu lahaa ya laakiin wax badan haddii laga isticmaalo waaba qaatilo ka kawey qofka waa dilaya marka unuunkaasu la mid yihi waa khatar wa can cumara bni اlkhaaabi radia allaahu canhu muslim waxa uu ka soo wariyey cumar bnu khaaab ilaahay ha ka raalli noqdee oo raalli ahaanshaa u kordhiye anna nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu inuu yidhi ina allaha tacaala yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman ilaahay isagaa korreeyee yarfacu bi hada alkitaabi kitaabkan wuxuu ku kor yeelayaa oo sare ugu qaadayaa aqwaaman rag buu sare ugu qaadayaa wa yadacu bihi aakhariin qaar kalena hoos buu ugu dhigayaa rawaahu muslimun xadiiska waxaa soo wariyey muslim xadiiskanna waxa uu nebigu ku sheegayaa sala allahu alayh wasalam inuu kitaabkan qur'aanka ilaahay cidna ku korraysiinaayo oo cidda kitaabka barata ee kitaabka aqoon u yeelata oo kitaabka akhrida inuu ilaahay korraysiinayo kitaabka cidda rumaysa cidda barata cidda akhrida cidda ku camalfasha ilaahay sare ayuu u qaadayaa wa yadacu bihi aakhariin qaar kalena hoos buu ugu dhigayaa hadday kitaabkii dayacaan oo ka tagaan ilaahay waa hoosaysiinaya waxaa dhacday qiso cumar bnu khataab xadiidkan markuu sheegaayey ayuu wuxuu ku yidhi barasaabkii maka barasaabka ka ahaa ayuu wuxuu ku yidhi meel hoos imanaysay ayuu yidhi yaad markaa uga dhigtay yacni yaad mas-uul uga dhigtay inuu kaga yimina waa dhici kartaa yacni maka lafteeda yaad ahlulwaadi aad markaa mas-uul uga dhigtay buuhi markaasuu yidhi ibnu abza nin ibnu abza la yidhaahdaan mas-uul uga dhigay buuhi waan kaga imi markaasuu waman ibnu abza ibnu abza wa ayo markaasuu mawlan min almawaali waa nin mawle ah oo addoommadii la xoreeyey ka mid ah markaasuu ma mawlaad uga dhigtay mas-uulaad uga dhigtay markaasuu yidhi ya amiira almu'miniin innahu qaari'un likitaab illaah caalimun bilfaraa'id waa nin kitaabka ilaahayna akhriya oo qur'aanka yaqaana faraa'idana caalim ku ah markaasuu cumar wuxuu yidhi ehel buu u yahay hadduu saa yahay waayo nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam isagoo yidhi ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan dad buu sare ugu qaadayaa dadna hoos buu ugu dhigayaa sidaasaa nebiga ka maqlay buu yihi sala allahu alayh wasalam marka waxaa laga qaadanayaa ciddii kitaabka barata oo qur-aanka ku camalfasha yacnii ilaahay inuu sharfayo oo sare u qaadayo oo qadarkooda korraysiinayo waayo qur'aankaa sharaf leh oo korreeya mar hadduu korreeyo ciddii qur'aankii ku tacalluqdaana waxay noqonaysaa cid korraysay noqonaysaa jacalana allahu minhum wa can abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu imaama albaahili suday ibnu cajlaan baa la odhan jiray magaciisa baahilo qabiilo la yidhaahdo macruufa ayaa loo nisbaynaya qabiiladaasuu ka dhashay ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam waxaan ka maqlay buu yihi rasuulki ilaahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaya ayaan ka maqlay iqra'u اlqur'aana akhriya qur'aanka fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih waayo qur'aanku waa imanayaa maalinta qiyaame xaalu u shafeeco qaadayo asxaabtiisii qur'aanka akhrin jirtay ee qur'aanka u ehelka ahayd xaalu u shafeeco qaadayo aanku imanayaaye rawaahu muslimun xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan abi umaama wuxuu deliil u yahay fadliga qur'aanka nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu amray in qur'aanka la akhriyo waa amar waxaanu tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam qur'aanku inuu iman doono maalinta qiyaame xaaluu u shafeeco qaadayo ciddii u saaxiibka ahayd bimacnaa ciddii akhrin jirtay ee rumaysnayd ee akhrin jirtay ayuu u shafeeco qaadaya qur-aankaa imanaya waxaa loo jeedaa qiraa'adiisii qur'aanka uu akhrin jiraa imanaysa oo camalkiisii ah camalkiisii abaa ah imanaya yacnii cidda uu imanaya waayo waa ciddii akhrin jirta uu imanaya marka idan waxa u imanaya waxa weeye qiraa'adiisii uu akhrin jiray baa u imanaysa qiraa'adaasaana u shafeeco qaadays xadiis kalena waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alqur'aanu waasiyaamu yashfacaani lisaaxibih qur'aanka iyo soonku labaduba waxay u shafeeco qaadayaan ciddii u saaxiibka ahaa soonka ciddii soomi jirtay u shafeeco qaadaysaa soontu waa shafeeco qaadaysaa ciddii soomi jirtay u shafeeco qaadaysa qur'aankuna ciddii akhrin jirtay ayuu u shafeeco qaadaya marka waxaa loo jeedaa qiraa'adii qolyihii markaa ahlubidac ahaayee lumay ee waa soo baxay ee yidhi qur-aanku waa makhluuq waxay dooneen inay deliishadaan axaadiista qaarkood oo sheegaysaa fa innahu yaatii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih iyo xadiiska markaa tilmaamaya suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan baa imanaya maalinta qiyaame kaannahumaa ghayaayataan aw khamaamataan yagaad laba daruurood mooddo markaasay waxay hadhaynayaan ciddii akhrin jirtay ahlucilmiga qaarkood markii la weydiiyey sida imaam axmed ibnu xambal wakhayru waxay ku jawaabeen waxaa imanaya hawaabkiibaa imanaya qur'aanka culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen qiraa'ada lafteedii baa imanaysa qiraa'aduna waa camalkiisii akhrinta uu ruuxu qur'aanka akhrinayey waa camalkii uu isagu la imanayey marka waxaa hadhaynaya waa camalkiisii weeyi waa qiraa'adiisii iyo soomistiisii oo camalkiisii abaa hadhaynaya taas iyadaa baa laga tilmaamayaa marka taas ayaa laga tilmaamaya culamada qaarna waxay ka cabbireen yacni sawaabkii bay ka cabbireen marka wax deliil uguma jiro ciddii tidhi qur'aanku waa makhluuq axaadiistaa deliil uguma jiro adiladuna waxay ku soo aroortay oo laga istimbaadayaa oo lagala baxayaa qur'aanku inuu yahay kalaamuullah makhluuqna aanu ahayne munazal inuu yahay baa adiladu ku caddahay wa can ibni cumara radia allaahu canhuma can الnabiyi salى allahu alayh wasalama qaal bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bnu cumar ilaahay raalliha ka noqda cabdullaahi iyo aabbihii cumarbe can inabiyi sala allahu alayh wasalam isagoo cabdullaahi bnu cumar nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi laa xasada ilaa fi snatayn yacnii xasad wanaagsan oo maxmuudi ma jiro laba gudaheed mooyaane ay laa xasada maxmuudun ilaa fi snatayn yacnii xasad wanaagsani ma jiro laba gudaheed mooyaane laba shay gudahood mooyaane xasad wanaagsani ma jiro rajulun aataahu allaahu alqur'aana rajulin iyo rajulun labada mid walba waa la odhan karaa haddii rajulin la yidhaahdo mawdica labaad ee soo socdaana waa la mide waxay noqonaysaa fi isnatayni isnatayni in laga bedelay ayay noqonaysa ilaa fii rajulin bay ka dhigantay markaa rajulun haddii la yidhaahdo la godona waxay noqonaysaa in la yidhaahdo mubtadaa loo qadaraya ay yacnii labadaasi waxay yihiin rajulun aataahu allaahu alqur'aan nin ilaahay qur'aanka siiyey aataa bilmaddi wa bimacnaa acطaa waa siiyey weeye aataa marka la mado waa siiyey bay la macno tahay marka aataahu allaahu yacnii u keenay ha odhan aataahu allaahu bimacnaa acطaahu allaahu ilaahay siiyey waxaa la mid a ah aayadda uu ilaahay yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh dadka qaarkood waxay u fasiraan wuxuu rasuulku idiin keeno qaata wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh saxdu waxay tahay in la yidhaahdo wuxuu rasuulku idin siiyo sala allahu calayhi wasalam qaata waayo aata waa bimacnaa actaa marka halkaasna waxaa loo fasirayaa wuxuu rasuulku idin siiyo marka waxaa soo gelayo ugu horreeya labadii aayadee fayga ka warramaya ay ku dhex jirto fayga ugu horreeya marka fayga iyo haniimada wuxuu idinka siiyo qaata laakiin calaa sabiili tabac wax u soo gelaya awaamirtuna waa soo gelaysa waana la yidhahda amar buu siiyey rajulun aataahu allaahu waa nin ilaahay siiyey alqur'aana qur'aanka uu siiyey fa huwa yaquumu bihi qur'aankuu ku kacayaa anaa'a alleyli saacadaha habeenkii wa anaa'a annahaari iyo saacadaha maalintii wa rajulun iyo nin aataahu allaahu maalan uu ilaahay siiyey xoolo fa huwa yunfiquhu xoolaha waa bixinayaa anaa alleyli saacadaha habeenkii wa anaa'a annahaari iyo saacadaha maalintiiba waa bixinayaa oo khayrka ayuu ku bixinayaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xasadku shareecada wuxuu ku yahay mid madmuuma oo la dhaleeceeyey laakiin xasad laga soo reebay dhaleecayntaa iyo xumayntaa la xumeeyey oo xumaanta lagu tiriyey laga soo reebaa jiro maxmuud ah kaasna waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen culammadu qibta ayaa loo jeedaa oo waa xasad maxmuuda ah, isaga laga tilmaamayaa yacnii qibtaa loo jeedaa min baabi almushaakala ayaa xasad loogu ilaaqay laakiin asaalatan xasadkii ma aha oo xaqiiqatan xasadkii u soo geli maayo waayo xasadku waa maxay xasad waxaa la yidhaha tamanii zawaali nicmati alghayr nicmo cid kale haysato in la jeclaysto inay nicmadaasi ka tagto cid baa nicmo qabta oo nicmo ku sugan tahay nicmadiibuu ruuxu wuxuu jeclaysanayaa hebel nicmada in laga qaado ama heblaayo laga qaado nicmada ah yaa nicmadaasi ha ahaato nicmo diiniya ama nicmo dunyawiya ha ahaato haddii nicmo diiniya ruuxu ku sugan yahay nicmadii diiniga ahaa in hebel laga qaadoo la waasiiyo inuu jeclaystaa waa xasad madmuum ah dembi baanu ka xambaaranaya waayo mu'miniintu inay khayrka isla jeclaadaan weeye nicmo dunyawiya xataa hadday tahay in zawaalkeeda ruuxa ay ka suusho ka tagto in la jeclaysta ma aha hadday tahay waxaa weeye ruuxu inuu taaco iyo wanaag ku sugan yahay inuu cilmi iyo diin ku sugan yahay inuu cibaado ku sugan yahay inuu khayrka aad u faafiyo in la is yidhahdo waxaasi maa ka tagaan yacni muu kula mid noqdo oo yacni marka waxawa cilmigaasi ka tago ma markaa waxawa dadaalka uu khayrka ku dadaalaya ka tago yacni waxay noqonaysaa xasadkii madmuumka ahaa dembi baanu ka xambaaranaya nicmo adduunyo lafteedu inay ka tagto hadduu jeclaysto oo nicmadaasi ka suusho waa ku dembaabayaa nicmadaasi inay ka suusho hadduu jeclaysto waa ku dembaabayaa oo is yidhaahdo hebel maa xooggaa laga qaado maa kartidaa laga qaado ha is yidhaahdo adiga maa lagugu soo wareejiyo ama ha is yidhaahdo waxba adiga yaan lagugu soo wareejina isaga maa la seejiyo oo xasadkii baa laba nooc u qaybsama oo tamani zawaali nicmati alkhayr markuu yahay nicmada hebel inta laga qaado in adiga lagu siiyo waa xasad waana xunta waa lagu dambaabaya inuu is yidhaahdo waar waxba yaan adiga lagugu soo wareejine maa isagun la seejiyo aasimanteene hoos ha u noqdeen taana waa ku dembaabayaan waajibku muxuu yahay qofka muuminkaa waa in wanaagga lala jeclaado laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi axadkiina iimaan laga heli maayo ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay ay min alkhayr sida riwaayaadka qaarkood yacni markaa ziyaadadaasi ay ku soo aroortay oo khayr ah khayrkaa waxaa soo gelaya khayru dunya ay khayru laakhira yacni riwaayada markaa ziyaadinaysa ibnu xibbaan baa saxiixiisa ku soo wariyey min alkhayri kordhinaysa marka eh, hadduu is yidhaahdo quruxda hebel maa quruxda laga qaado ubadka maa laga qaado xoogga maa laga qaado xoolaha maa laga qaado magaca uu leeyahay wanaagsan maa laga qaado kullu daalika waa ku dembaabayaan laakiin hadduu is yidhaahdo talow yacni nicmada wanaagsana uu haysto ilahay ha u daayo isaga laakiin mid la mida yacni maa ilaahay ku siiyo ilaahay oo mid la mida isii ta noocaasoo kale waxa la yahay hibta wuxuu markaa kamanayaa oo jeclaysanayaa nicmada mid la mida inuu helo laakiin hebel nicmada inuu waayo oo ay ka tagto ma jeclaysanayo marka ma khilaafin laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi marka midna waxay iska noqonaysaa mubaax oo way iska bannaanaanaysaa oo fadiila kuma jirto oo shay adduunya ah oo uu haysto hadduu jeclaysto mid la mida inuu yeesho kartida uu leeyahoo kale inuu yeesho yacni xoogga uu leeyahoo kale inuu yeesho jamaalkiisa iyo quruxdiisao kale inuu yeesho oo kale inuu yeesho tarantiisa iyo ubadkiisoo kale inuu yeesho yani waxa weeye tan noocaasi hadday adduunyo maxdiya iska tahay oo khayr iyo shar midnaba aynu ku tacalluqin marka waxay iska noqonaysaa wax iska mubaaxa laakiin haddii khayr uu tamaniyayo o isleeyahay talow xoolaha hebel haystoo kale maa lagu siiyo si aad khayrku ugu bixinayoo kale aad ugu bixiso ya cilmiga hebel leeyahoo kale iyo qur-aanka siduu u yaqaanoo kale maad u taqaani yani saasoo kale maa lagu siiyo markaa qur'aanka aqoonta uu qur'aanka u leeyahay sida uu qur'aanka dadka u barayo si aad ugu barto taas waxay noqonaysaa tamaniu khayr tamani ay noqonaysa waarta xadiisku sheegayo laa xasada ay maxmuudun ila fi snatayn yani marka xasad wanaagsani ma jiro laba khaslo gudahood mooyaane labadaa khaslo waa maxay waa nin ilaahay qr-aanka siiyey waxaa la mida ah cilmiga kale ee sharcigaa hadduu barana iyaduna waxay noqonaysaa duuna daalika ha ahaato laakiin iyaduna waxay noqonaysaa shay khayr oo la tamaniyayo nin baa xadiidka aad u yaqaana xadiidkiina aad dadka u bara xadiidkiina aad u nashriya kutubo iyo musannafaad badan ka qoray ya markaasuu wuxuu tamaniyey sheikh hebel siduu xadiidka u yaqaanoo kale inuu u yaqaano si uu markaa siduu xadiidkaa u faafiyey oo u nashriyey oo wax uga qoray ya oo dadka ugu anfaco kale uga anfaco waxay noqonaysaa iyaduna khibtadiioo waa maxmuud waa fiican tahay laakiin qur'aanka gaari mayso rajulun aataahu allahu alqur'aana fahuwa yaquumu bihi anaa aleyli wa anaa anahaar ninuu ilaahay qur'aanka baray oo saacadaha habeenkii saacadaha maalintiiba wax ka mid a aankii ku kacaya mar waa akhrinayaa mar waa ku tukanayaa mar dadkiibuu barayaa ya yani waxa wey tukashadiiu ku tukanayo kale waa soo gelaysaa fahuwa yaquumu bihi anaa alleyli wa anaa anahaar iyo nin ilaahay xoole siiyayo xoolihii ku bixinaya saacadaha habeenkii saacadaha maalintiiba khayrka ku bixinaya marka wuxuu tamaniyayaa xoolaha inuu khayrka saasoo kale ugu bixin lahaa wa rawaynaahu aydan ama wa ruwiynaahu aydan waxaa kaloo naloo soo wariyey ama wa rawaynaahu waxaanu soo warinay aydan min riwaayati cabdillahi bni mascuud radia allaahu canhu laa xasada ilaa fi snatayn yacni xasad ma jiro wanaagsani laba khaslo gudaheed mooyaane rajulun aataahu allaahu maalan labadaasi waxay yihiin waa ninuu ilaahay siiyey xoolo fasallatahu calaa halakatihi fi lxaq ou ilaahay ku diray oo ku salliday inuu ku bixiyo xoolahaas xaqa ku bixiyo iyo waxa wanaagsan marka wuxuu tamaniyayaa in waxa weeye xoolahaa hebel oo kale inuu yeelan lahaa si uu markaa isaguna xaqa saas oo kale ugu bixiyo masaajidda ku dhisya masaakiin ka caawiya fuqare ka taageeriya ya cid kurbaysan kurbada kaga qaadiya wa warajulun aataahu llahu xikmatan iyo ninu ilaahay xikmo siiyey fa huwa yaqdii biha xikmadiibuu ku xukumaya wa yucallimuhaa dadku baraya xikmada waxaa loo jeeda cilmi naafica marka riwaayadani way ka caamsan tahay alcilmu naafic baa loo jeedaa oo xikmadii waxaa soo gelaya qur'aankii iyo xadiiskii iyo fiqigubaa soo gelayaan yacni cilmigii sharciga ahaa ayaa loo jeeda xikmada oo xikmadu haddii la iطlaaqo waxay noqonaysaa alfiqhu fi اddiin ama alcilmu naafic cilmiga ay noqonaysa haddii laakiin xikmo iyo kitaab laysku ladho oo qur'aanka lagu cadfo sunnaday noqotaa taasi waa goorma waa marka kitaabka iyo xikmada la laysku lamaaneeyo ya yucallimhum alkitaaba walxikmata yani kitaabkuu baraya iyo xikmada wadkurna maa yutla fi buyuutikunna min aayaati illahi walxikma markaasoo kale xikmada waxaa looga jeedaa ilaa aayaadkii baa lagu laray ama qur'aankii baa lagu laraye oo lagu cadfaye markaas sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa loo jeedaa laakiin haddii xikmo la sheego oo aan qur'aankii lagu cadfin qur'aankii iyo kayrkiiba waa soo gelaya qur'aankiina waa ku jiraa sunnadii nebigu waa ku jirtaa cilmi naafic oo dhan baa soo gelaya cilmigii sharciga ahaa ee naafica ahaa baa dhammaan soo gelaya hadduu qur'aan yahay iyo hadduu xadiis yahayba fa huwa yaqdii biha waxbuu ku xukumayaa wa yucallimuhaa dadkana waa baraya marka kuma gaarahoo keliya ka la tamaniyaye ee la ammaanay ninkii waxa weeye qur'aanka ku tukanayey ee qur'aanka hadduu dadka barayey iyo hadduu qur'aanka markaa dadka ku xukumayey yani kullu daalika waa soo gelayaan waa soo gelayaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk